الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد عشان هو كي لبا بقول أفرتنيو أفرتني سيديدات من صحيح مسلم رحمه الله تعالى وحين كسو جري تحريم السيد المأكول للمحرم روح محرم كاه حج أما عمره كجران لو أقلين إنه وقارصده ama hilib asaga loo soo ogaaday dartii uu cuno وxadثna qتyبة بن سعيid qال xadثna سفyاn yعلي بن عuyaynة عن صالح بن kaysاn وxadثna بn أbi cmر mحamed بn yaحي بn أbi cmr الcadني والlفظ lahu lafdiga asagaa iskale aan sheegi doona xadثna سفyاn بن عuyaynة xadثna صالح بن kaysاn qاala samictu abا mحamdi baan maqlay mowlى abi qataada ah abا mحamed alأqرc almadني naafic بn cabaas baa la yidhaahdaa abi qataadana mowlihiis uu xoreeye ma ahayn gabar caqiile lo odhan jiro reer bani khifaara ayaa xoraysay laakiin abuqataadu laasimay wax ka bartay waagii dambena addoonoo abuqataada lahaabuu guursaday markaas ninuun abuqataada ka agdhow ayuu ahaa saasaa mawlihiisi gacalkiisa loo yidhi qaala yaquulasayaan maqlay haddaan ahay saalix bnu kaysaan abaa muxamed baan maqlay yaquulu leh samictu abaa qataadata alxaarit bnu rabciy alansaari yaquulu asagoo leh kharajnaa maca rasuulilah rasuulka baanu la baxnay sal allahu calayh waali wasalam xataa idaa goorta kunna aanu ahayn bilqaaxati meesha la yidhaahdo qaaxa waa meel magaceed goob magaceed weeye waa madiine iyo maka meel udhaxaysa fa minaa waxaa naga mid ahaa almuxrimu mid xaj xidhay cumraa loo jeedaa waa sanadkii toddobaad ee hijrada sulxigii xudaybiye weeye qisadu maradii nabi ay madiina ka tageen aadeen ee sulxiga uu ka dhici jiray tii weeye fa mina waxaa naga mid ahaa almuxrimu mid cumro xidhay wa mina waxaa naga mid ahaa hayru lmuxrim midaan xidhanin cumro id basartu waxaan arkay buui id basartu waxaan isha ku dhuftay biasxaabii asxaabtii ila socota haddaan abuqataada ah yataraa'awna shay-an iyagoo wax istusahaya iyagoo wax istusahayo wax fifiirinaya iyo wax qooraansanayaan arka fa nadartu anna waan eegay ayaga firfiirintooda ay wax fiirinhayeene istusahayeen iyagu muxrimiinta ahaa ayaan aniguna dareen ka qaado markaasaan arkay buui isagu markaa muxrim ma ahay isagu markaa ma xarmin abuqataadi cumra ma xidhanin wayna iman doontaa fa nadartu waan eegay fa idaa ximaaru wax shindameer farowbaa meesha taagan oy arkeen saxaabadu fa asrajtu waxaan kooraystay farasi faraskii baan koorihii saaray wa akhadtu rumxii warankaygana waan qaatay uma rakibtu faraskii baan koray fa saqata minii waxaa iga dhacay sawdii shaabuugaygii baa iga dhacay jeedalkii faraska lagu garaaci lahaa ayaa iga dhacay buu markaan faraskii fulay faqultu liasxaabii raggii ila socday waxaan ku idhi wa kaanuu muxrimiina cumrayna soo xidhaan ayagu naawiluuni ii soo dhiiba asawta ma soo degi kare farasku hadda waa dheeryahay haddana intaan dhulka imaada ma noqon karee baalkuna waa tagayaa dameerfargun waa dheeraya waa orda faras in lagu qabto un mooyeen lama qaban karo marka ii soo dhibaadho jeedalka faqaaluu waxay dhaheen wallaahi laa nuciinuka calayhi bishay wallaahi allaanu ku dhaarannay laa nuciinuka ku kaalmayn mayno calayhi cala saydi bishayin waxba kugu kaalmayn mayno laannu haddaan ka qayb qaadanno waan kula dilay mar haddaan kula dilayna annagoo muxrimiinoo cumro xarmannay baan yaan ugaadhsannay fiqigooday ka mid tahay niman yaqaanay ahaayeen saxaabadu fahmaaya shaygii ilaahay kaa xarimay gebi ahaanba inaadan ka qayb qaadan karin laa min qaliilin walaa min kaiir laa min qariibin walaa min baciid ag mari maysid innaguna saasaynu ugu dul wareegaynaa markaas hadhan waxaad rabtaa inaad dhahaan wix waa noo xalaal fa nazaltu waan degay buu saxaabigii fatanaawaltu waan laacay intaan degay baan soo qaato ujeeda riwaayo kale caddayn doonto markay ii diideen ayaan intaan shay qaataan shay kale ku laacay buui takalluf baan ku soo qaatay naawashku shayga la laacaa la yidhaahdaa hadduu marka intuu soo dego gacantiisa uu ku qaato fa akhadtuu buu dhihi lahaa laakiin shay kaleu ku laacay ul iyo warankii caaradiisii iyo seef iyo waxbuu waxgadhlu ku soo qaatay markaasu fatanaawaltu sidaas wey fanaaltu waan degay fatanaawaltu markaasaan laacay uma rakibtu markaasaan koray marka haddii marka degitaanka aadla eegana fatanaawaltu faahadtuhu oo qaadasho toosay noqonaysa oo laacidaan noqon mayso uma rakibtu faraskii baan ku noqday faadragtu lximaara damerfargii baan haleeloon ka dabategay min khalfi xagga dambaan kaga imid wa huwa asagoo waraa'a akamatin buur ka dambeeya burburcood yaan isku liiliyey marka isagoo daaqaayoo sii jeeda yaan xagga dambe dhabarka kaga imid waxaana isku soo qumiyey oo isku soo aadiyey taag dalcad uusan igu arkaynin akamadu marka buuraha yararkaa la yidhaahdaa ee dalcadaha kaabadaha yararka ah faacantuhu waan duray waan wareemay waraa alakam waa inay kitaab listisqaa ku soo maray buuraha yararka ilaah ku shub roobka faacantu waan tumaatiyey birumxi warankaygii baan ku dhuftay facaartuhu markaasaan dilay bui facaartuhu ay faqataltuhu hadday markaa aan laga wadin facaartuhu ay facaqrabtuhu waan boqno gooye asahay labadaa macno waa leeya caqara oo bimacnaa qatala ah iyo caqaro bimacnaa jaraxa ah waan halaakiyo tahay oo caqaro la isticmaalo boqnogoynayaan faylasha shayga goysaan la yidhaahdaa markay laakiin caqara bimacnaa qatala tahay lagu wadaa jurxi un haddaad ka wadana waxaa weeye waa inaad boqnogoyn tiraahdo fa caqartu markaasaan dilay waxaana meesha ku jira ugaadha dilkeeda iyo xabadda inaad ama waranka aad la heshaa gawraceeda ah taasaa gawraceeda ah haddii ku jirtaad u tagto markaa waad birtaad marinaysa faataytu bihi asxaabii asxaabtaydi baan u keenay raggii la socday baan u keenay damarfarowgii oon faqaala bacdun barkood waxay kuluuhu cuna waa idin xalaale maxaa yeele ma ydan dilin idinku maydan soo ugaarhsanin wa qaala bacdun barkoodna waxay idhaahdeen laa taakulaha cunina waa mujtahidiin waa isku maandhaafeen ninka yidhi kuluuhu saxaabada tidhi waxay leeyihiin alaslu waa alibaaxa asal waa inoo bannaanaa oo xalaal buu inoo ahaa waan xarmannay markaan xaj cumar xiraannana wuxuu xaraam nagaga noqday xarmashada laakiin waa inaan inagu ugaadhsano laa taqtulu sayda waantum xurun baa laysku ogaa waxurima calaykum saydulbari maa dumtum ay isdiyaadulbari tafsiirka xooga badan kaas weeye xale laba tafsiir baanu sheegay laakiin midka xooga badan kan weeye laanno adiladaa xoojinaysa inagu maynan ugaadhsanin maanan ku kaalmaynin kamaanan qayb qaadanin maanan garab ordin maanan tusin haddaba waa inuu xalaal wاlaslu baqaau ma kana calaa ma kan ijtihaadka bannaanku yaalla ijtihaadka labaad laa taakuluuhu ha cunina aahiru nusuus wey daahirka marka la qabto waa maxay waxurima calaykum sayd اlbari maa dumtum xuruman marba haddaad muxrim tahay ugadho dhanba laguma ogolo ama adugu dil ama lagu soo dilo waay doon noqoto xadiidka xaalay aan marinay sacb bnu jataamana saasaa ku caddaa shubha mar hadday in laga fogaado weeye alxaalu bayin walxaraamu bayin wa baynahumaa umuurun mushtabihaat ha laga fogaado weeye wa kaana الnabiyu sal ly slam amaamana nabigu waa naga horeeyey xadiidku waynu gaari doonaa markuu nabigu madiine ka baxay ee dhexda uu marayo welina uusan fogaanin iyo waxaa loo sheegay sirdoonkiisa waxay keeneen in xagga xeebta laga baqayo ciidan gaalaa inuu diyaariyo saxaabo markay sii socdaan uu miro ama uu gaado ama dhibaato u geysto nabigu ciidankii marka socday maka u socday yuu qaybiyey abuqataada ciidanku wuxuu hi xeebta mara oo bal colka la sheegay ka war doona haddaad wax aragtaanna noo soo dego haddaa idiin imaanoon gaalada iska dhicinno haddaad waxba weydaanna meelhebla asugu imaanasaan maka wada aadno ciidankiibu markaa waqad ku jira agga xeebta aaday marka ragga xeebta aaday ma xarman karaan dagaal baa ku qabsan kara hawlo badan baa iman kara way kala jabeen marka qayb xarmatay iyo qaybaan xarmanin goormo wey waa markay soo noqdeen weliba marka intay xeebta tageen ciidan colki la waayey oo adduunku inuu nabad yahay ogaadeen oo soo majtireen oy nabiga soo aadeen ay qaybna xarmadeen oo say u badnaayeena qaybna aysan xarmanin abuqtada ka mid a ah raggan xarmin marka nabi maxamed baa marka naga horeeyey markaan iskhilaafayno ee intaanadan aan iskhilaafayno fa farasii faraskaygii aan ku soo dilay marka horeba dameer farowga ayaan dhaqaajiyey fa adragtuhu nabigaan ka daba tagoon haleele fa qaala wuxuu yidhi suubanuu waan weydiinay huwa dameer farowgii xalaalun weye fakuluu cuna ha kala jabine waxaa ku jira hadda alijtihaadu fii masaa'il الnawaasil dhacdooyinka soo kordha inay culimmadu ku ijtihaadaan nin walbana aqoontiisu meesha dhigto rabbi ku caabudayo ilaa nas iyo daliil cad laga helayo وxadثna يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وxadثna بن qتيبة عن مالك فيma قرئ عليه waa isku mid قرأت على مالك iyo فيma قرئ عليه waa isku mid أخبرna un bu ujeeda carضi عن أبي النضر أبي النضر halkaad u dhac waad soo barateen waa سالم بن أبي أمية عن نافع مولى أبي قتادة نافع مولى أبي قتادة waa ninka ada أبو محمد الأعرج نافع بن عباس aan idin soo celi soo maahay can abi qataada annahu kaana maca rasuulilah inuu rasuulka ilahi la socday buu sheegay xataa idaa kaana bacda ariiqi maka markuu waddadii maka barhkeed uu marahayo takhalafa maca asxaabin lahu muxrimiin hadda uu kuu soo gaabiye warka horen horen baan isoo fafaahinay nebi maxamed baanu la soconoon madiina ka raacanay oon maka u raacanay dhexda markaan marayno yaan nabiga kadib maray wuxuu uga diray way iman doontaa xataa idaa goortii kaana uu ahaa subanuhu bibacdi ariiqi maka cafwan kuu ahaa abu qataada bibacdi ariiqi maka takhallafa wadooyinkii maka barhkood markuu marahayo takhallafa wuu dib maray abu qataada maca asxaabin rag asxaabtiisa macood oo lahu asagu ahaatay muxrimiina weliba cumro xidhay xaj ma aha wa huwa abu qataadana hayru muxrimin fara'aa ximaaran waxshiyan damirfarow buu arkay abu qataad fastawaa calaa farasihi siduu arkayna waa inaga soo marayoo riwaayadii hore uu ku bilaabay sheekhu ahayd qoraansi ayagu ay qoraansadeen ba anaguna aan ku arkay fastawaa calaa farasihi faraskiisiibuu ku ekaaday istawa hadday calaa ku gudubto oo cada ay ka dambayso culuwi bay noqotaa iyo duhuur iyo irtifaac waana nas markaa qaci laa yaxtamilu ta'wiil fasa'ala asxaabahu asxaabtiisi buu weydiiyey an yunaawiluuhu ka codsay inay u dhiibaan sawtan sawtahu karbaashkiisii ama jeedalkiisii ka dhacay faabow calayhi waa ka diideen fa abow calayhi waa ka diideen fasa'alahum wuxuu weydiistay rumxa waranka haddaba isiiya abow calaykiina waa ka diideen faraskii buu halhalil ugu booday suu u gaadho dameerfur uga dheereeya warankiiu meeshan qotamay udhsiiy waxaydhan ku siin mayno warankiibuu laacay wuu qaatay markaasaa iga dhacay buui jeedalkii baa ka dhacay riwaayo kale caddaysay jeedalkii aan watay baa iga soo dhacay dhulku ku dhacanoo waranka iga wata ii soo dhiibaana way diideen kugu kaalmayn mayno innaga soo mar fa akhadahu waa qaatay jeedalkiisii shaabuggii buu qaatay waa ku xambaro waa ku orday cala ximaari dameerkii faqatala waa dilay caqaradii aad soo marteen bay la macna tahay wuu bacsada wuu caydhiye kadibna waa dilay markan u soo dhawaaday hada waa inagii soo maray inuu buur yar isku isku liiliyey gadaalna uu kaga yimid dameer farow faakala minhu bacdu asxaabi الnabiy nabi maxamed xertiisa qaybo ka mida wax ka cunay dameerkii wa abaa bacdu barkoodna waa diideen faadrakuu rasuul allah rasuulka ilaahi bay ka daba tageen fasa'aluuhu waa weydiiyeen can dalika arrinkaa isku maandhaafeen faqaala nabigu wuxuu uhi inamaa hiya taasi waxaa weeye yani hilibkaasi ama dameertaas طucmatun raashin iyo طacaam weeye acamakumuha allah oo ilaahay idin qoodiyey ilaahay baa idin siiyey waad bahanaydeene ilaahay baa idin qoodiyo idin noolaystay cuna وxadثna qتyبة بن سعيid عن مالك عن زayd بن أسلم الcadوي عن cطاء بن يسار الهiلاaلي عن أbي qتاadة mutaabacadii marka mutaabacu bilaabay caطاء can أbي qتاadة في xmaar الwaxشhi buu ka wariyey dameer farowga hawshii mil xadiiثi abiالنadr xadiidka abiالنadr can naafic oo kale ayuu caطاء بن yasaarna uu sheegay can أbي qتاadة warqaba mutaabaca qaasira waa aragtaan abinadr can naafic buu ahaa can abiadkana waa maxay waa caa can abiqatada ayb hayra hase yeeshee ana fii xadiidi zayd bna aslama xadiidka zayd bn aslam waxaa ku jira oon xadiidkii hore ku jirin ana rasuul s slam qaala inuu yidhi hal macakum min laxmi shay hilibkiisa waxma ka wadaan hal macakum la jarankiinamay oo ma sidaan min laxmi ximaar alwaxshi shayn wax ma ka wadaan inuu xayli annagaa idin tusayne وxadثna صالح بن مسmار السلمي xadثna معاaذ بن هiشام xadثnii أbي أbي هiشام بن أبي عبدالله الدستوائي عن يحيى بن كثير الطاء البسري xadثnii cabدالله بن أبي قتاadة قاaل انطلق أbي waa mutaabacadii saddexaad naafic mawla abi qataada can abi qataada caطaa ibni yasaar can abi qataada hunaana waa maxay waa wiilkiisii oo aabbihii xadiidka ka qaadanaya inalaqa abi aabbahay baa dhaqaaqay maa rasuulilah rasuulku ilaahay buu la dhaqaaqoo raacay caama alxudaybiyati faaiida ku jirta riwaayo kasta faaiida waataa tii hore ku jirin hadda maxaa laguu sheegay sanadkii hadda asoo kuu sheegaya caama alxudaybiya sanadkii xudaybiya toddobaad hijrada fa axrama asxaabuhu asxaabtii la socoday abuqataadaa xarmaday walam yuxrim asagu ma xarmanin keligii baa markaa ka ah kooxdaas xagga xeebta aadaye ciidanka soo raad raadqaadaysa cadowga asagun baan ka xarmanin waxudita rasuullah maxaa keenay inay saxaabada gooni u leexdaan waxudita rasuullah rasuulka ilah waxaa loo sheegay anna caduwan col bikayqata meeshan inuu joogo kayqa waa marka waa waadi ay reer bani khafaar degi jireen xagga xeebta jira kayqa waa goob magaceed meel magaceed wey meesha cadowga isku diyaarsanhayo raba nabi allow inay ku warjeefaan baa lagu yidhi fanaaanabi maxamed marka ciidanka goosinka diray oo yidhi bal ka war doona cadowgaas fanalaqa rasuula rasuulka ilaahay baa dhaqaaqay qaala wuxuu idhi saxaabigu fa ana maca asxaabihi xilli aan la socdo asxaabta nebi maxamed yadxaku bacduhum ilaa bacdin barhkoodna barhkood u qoslahayo ayagaa isu qoslahayo oo istusahayan saxaabadii oo baalkaas inagu ma taaban karire show ilaahay inuu col u bixiyo inoo dila ayaa fiicnaan lahayd ba niyada iska yidhaahdeen ee niyada iska yidhaahdeen ayib wax asal kuu bannaanaa oo maanic kugu quma lagaaga xarimay inaad tamanido sabab kuu bannay inaad hesho dhib ma laha laga qaatay shayga asalba xaaraanta asugu ma tamaniyi kartid waa maxay laakiin shay holaan xalaal kuu ahaa oo cillo kugu quntay darteed adiga lagaaga xarimay inaad tidhaad allow qiilaad ku bannaysato xaal kaaga dhig allow maad heshid niyadaad ka tidhaad culays ma lah islaantuu dhiig kaaga dhacay oo tira ilahu maanta mu dhiig ay ka qabaysato wax dhibaa jira dhib ma jiro ayib warka inaad fahantaan baan rabaa wadaad baad fiirinaysaan maxaad ka rabtaan wadaad ka fiirinaysaan waaya waaya almuhim fa baynamaa ana maca asxaabi xilli aan anuu la jiro asxaabta nabiga aan la jiro yadxaku bacdum ilaa bacdin barhkoodna barh kalu uu qoslahayo id nadartu xilligii waxaan fiiriyey waan daymodaywod waan jalleecay fa idaa ana biximaarin waxshin waxaaba ii hortaagan dhaha bab ku siiyey dameer farow faxamaltu calayhi waan ku xambaari yani waan bacsado waa caydhsaday waan weeraray buu ka wadaa faacantu waan wareemay oo waa tumaatiyey faabadtuhu waan sugay dhulkan dhigay waran xoog badan buu ku dhiftay abuqatadada faris rasuulilahi buu ahaa fardafuulka musiibu ku ah fastacantuhum taqdiimi taakhiir baa ku jira taqdiimi taakhiir baa hadduu isticaanadan uu ka wado tii hore ee wax ii dhiiba haddii laga wada ila qaadana oo baalko dameerfuulka de lama jiidi karee waa in rag iskugu tagaane way dhici kartaa fastacantuhum waan ka kaalmo dalbo ii kaalmayaan ku oriyay caawiya faabow waadin an yuciinuunii inay kaalmeeyaan faakalnaa min laxmihi hilibkiisaan wax ka cunnay wa khashiina waxaanu ka baqnay haddaan sii daano an nuqtadaca in la goosto dhexda naloo galo yacni amin galab ah oo maalin weyn ah faraska ay dameerfarowga dileen hilibkiisii bay saxaabada qaarkood wax ka cuneen oo nimankii kuluhu waa xalaale way cuneen iyagu qaybna way diideen bal riwaayaadka marka la jamciyo waxay keenayaan in kulligoodba ay wax ka cuneen marka hore oo markoo inuu xalaal u yahay bay u arkeen way cuneen markay cuneen kadib baa dareen galay qayb ka mid oo oh, dhan show waan degdegnaye baahi darteed baan la degdegnaye in laga fiirsada iyadoo baalku xalaal ba inooma aha muxrimiin baa nahay muctamiriin baa nahay niwaadha xalaal buu inoo yahay managa ugaadhsannay ninkanoon cumro soo xidhnin baa ugaadh yaa gabraaraye kadib gabalkii baa dhacay nabi maxamedna waa fogaaday waxay ka baqeen marka hadday sidan iskaga socdaan in dhexda col kale u galo nabiga iyaga la kala goosto ama nabiga gooni loo helo ama iyaga gooni loo goosto marka abuqataada wuxuu yidhi marka faras waan cibbay nabigaan ka daba tegey su-aashana waa wadaa khilaafay masalada khashiina an nuqtadaca duuna rasuulilaahi w inna la goosto jidgoodna loo galaan ka baqan nabiga sokodi fanalaqtu waan tegay badamu qad aluba rasuul allah alubu rasuul allah waan dhaqaaqay anuu rasuulka ilahi raadinaya uraficu farasii shawan wa asiiru shawa markaa nabiga aan raadinayo faraska mar waan cidbiyaa waan in nabara markuu ordo oo orodkiisa uu bogtoo daalo ayaan u tartiibiyaa waan kadleeyaa waan socdaa haddana waan sii daayaa shawigu waxaa layahdaa alaqa yani mishwaarka shawdka inta nabartee farasku markii la sii daayo meeshu ku yar daalo ayaa layahdaa shawdka la yidhahdaa hadda waxa idinku mishwaarka u taqaananoo kale urafic anoo kor u qaadaya farasi faraskayga sha'wan in nabar ah wa asiiru soconaya sha'wan in inabarana soconaya mar waan socdaa marna waan ordaan buu u jeeda saaabigu falaqiitu rajulan baan la kulmay oo min bani khifaar ah fii jawfi liil habeenkii bartankiisi xilligaan socday yani nin wadadii nabigu uu ku socday ku kula nabigu reer bani khifaara faqultu waxaan idhi ayna laqiita rasuul allah rasuulka ilah xageed ku aragtay maanta xagee kugu dambaysay qaala wuxuu ihi saxaabigii taraktuhu nabigu waxaan kaga soo tagay bitahina tahina meesha la yihahdo waa meel magaceed meel magaceed weeye oo u dhaxaysa makiya madiino oo meel waadi biyala weeye meeshaasaan kaga soo tegay tahina iyo tahana intaba waa la higaadiyaa waa goob magaceed waxaa la sheegaa inuu nabigu sal sl ka hor isagoo marayo meel yaroo eh, ceel ku yaalay haweenay deganayd u dhiga waraabay diiday biyihii nabigu u diido kadibna uu habaaro ilaahay dhagax ka dhigay dhagax marka suuro bini aadan lood moodo habaarona ku dhacay baa aminka meesha ku yaal oo dadku ay tatagaan halkaasa nabiga aan kaga soo tegay buu ihi laakiin markaan ugu qiyaaso maanta wuxuu nabigu hargaahayaa wahuwa qaa'ilun assuqya wuxuu nabigu hargeli oo ku qayluushani meesha assuqyaal remiyigu moogtahay way yaqaanaa dhulka hebel xaggeed isku dabamarteen meel heblaan isku dabamaray galabta laakiin wuxuu ku beegan yahay ceel hebel meel hebel laag hebel tuule hebel buu waa loo usii sheegay wuxuu nabiga ciinaanka ka soo tegey oon isku dabamaray laakiin waa barqi habeennimo habeen hadda nabigu xilligaa buu degahayaa markuu saaka kaloo wuxuu hargelahayaa buu idhi agee asuqya meesha la waa meel magaceed wahuwa qaa'ilun wuxuu hargeli ama qaylushani asuqya idan xagaan wax ka dayay faraskii buu sii daayay uraficu farasii sha'wan waa asiiru sha'wanti wey falaxiqtu nabigaan hayoolan ka daba tegay faqultu waxaan kuhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina asxaabaka xertaadii yaqra'uuna calayka asalaam way ku soo salaamahayeen way ku soo salaamayeen salaam bay kugu soo akhrinayeen macnaheedu waa maxay way ku soo salaamayeen baa loo jeeda yaqra'uuna calayka asalaam ay ku soo salaam waraxmat allah ilahi naxariistina waa kugu soo salaamayeen wa innahum ayaguna qad khashuu waxay ka baqeen an yuqtadacuu in la goosto dhexda oga baxo duunaka sokada intadirum koro inaad sugtayna korahaya kaa codsana inaad sugto ay ku soo gaadhaan ood cagta u qabato fantadaro nabigaa korto waa sugay faqultu waxaan yaa rasuul allah rasuulka ilaahay intaa waxaan waan halkaas nabigu waa dega marka waa sugay intay ka imanayeen su-aalla waa wataabar marka intaa waa codsiga laii soo dhiibay masale wadaadu isku maandhaafeenna waan sidaa maxay tahay innii asadtu waan ugaadhsanay bay alla buuhi istadtu waan ugaadhsaday wa maci waxaa jirankaygana minhu min saydina faadilatun hadhaa waxbaan ka wadaa baaqina waan sidaa faqaala nabi sal sl liqowm wuxuu ku yidhi kuluu cuna wahum muxrimuun saxaabadii kale ee marka nabiga la socotay iyo wuxuu ku yidhi intii uu wadaysa abuqadad cuna iyagoo muxrimiina wayba cadaatay marka masalada cuna hadduu nabigu horaana u soo jawi waa ucma ilaahay idin qoodiyey way isku dhammaatay idan waxaa laga qaatay xadiidka wuu ugaadha adiga darta aan loo ugaadhin waxna xaggana aadan ku kaalmaynin lugna aadan ku lahayn inay xalaal kuu tahay وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة وضاح عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرج رسول الله حاجا أي معتمرا حاجا أي قاصدا بيت الله الحرام بالوجهة لأن حاجه وكل من قصد إلى بيت marka ama muctamar ha noqdo ama xaaje ha noqdo wakharajnaa macu nabigaan la baxnay qaala wuxuu ihi saxaabigu fasarafa min asxaabihi riwaayadan dambaad waxay ku kordhinaysaa macno kii hore aan kugu jirin fasarafa wuxuu ka gooyey ama ka eelay min asxaabihi asxaabtiisii طaa'ifatan wey fiihim abu qataada qayb ka mida bacdan aw qowman aw طaa'ifatan koox buu nabigu ka saaray ama sariyu ka saaray gooniha uu yidhi idinku halkaas ka wardoona fasarafa min asxaabihi طaa'ifa awsariya fiihim qaybta waxaa ku jira la leexiyey abu qataada faqaala wuxuu uhi khuduu qabta oo aada saaxil albaxri xagga xeebta saaxilka aada xataa talqawna ilaa idala kulantaan meel heble aan ku kulanno ninku markuu wadanka yaqaano dhul yaqaanyo nin weeyahay hawsha loo dirana wuu garan meesha lagula ballaymayna ka habaabi maayo qaala wuxuu uhi saxaabigu faahaduu saaxil albaxr meeshii loo diray bay qabteen falama insarafuu markay u soo gadoomeen qibala rasuulilaah ay jihata rasuulilah xagga nebi maxamed markay soo aadeen axramuu kulluhum dhammaantood baa xarmaday oo cumro xidhay ilaa abaa qataada mooyeen alxaadin murciyi mooyeen inta kale waa soo xidheen fainahu lam yuxrim ma soo xarmina asagu maxaa yeelay xilliga mawaaqiidda aan la jidaynin bay ahayd xajatalwadaac horteed buu nabigu mawaaqiidda jideeyey oo uu amray inaan la dhaafinin xaj doonaya ama cumro doonaya uun meesha loo dhaafi karin marka waa qabla alxukmi wاlxukmu laa yataqadam calaa sababihi ijmaacan fabaynamaa hum yasiiruun xilli ayagu ay lugaynayaan saxaabadii la diray id ra'ow waxay arkeen xumura waxshin dameer fariyo fara badan bay arkeen faxamala calayha abu qataada weerar ku qaaday facaqara minha wuxuu ka dhaawacay ama uu ka baqno gooye ataanan mid dhadig ataanan dameerfarow dhadig baa ataanka la yidhahda dameertaba ataan baa la yidhahdaa fanazaluu muun muusan dilin dameer dhadig buu dilay faakaluu min laxmiha fanazaluu waa degan saxaabadii kooxda ahayd ee loo diray ciidanka lugmaroodiga ah faakaluu min laxmiha hilibkeediibu wax ka cuneen waa kulligood soo ma kadib baa la shakiyi doonaa qaala faqaaluu waxay dhahan akalnaa laxman wanaxnu muxrimuun ay lama saydin baa loo jeeda hilib xaraan kama ahayn ugaadh hilibkeed baynu cunnay innagoo muxrimiin ah qaala faxamaluu way xambaareen way soo qadeen maa baqiya min laxmi lataa dameertii hilibkeedu wixii ka dhimana ka hadhsanaa ayay soo qaadeen falamaa atow rasuul allah qaabkii rasuulka ugu yimaadeen riwaayad hora kuu soo sheegtay in abuqatada la diray uu nabigu jilib xidhay oo saxaabadu gadaal ka soo gaadheen kadibna su la weydiistay falama atow rasuul allah u yimaadeen qaaluu yaa rasuul allah inaa kunaa nabi allow markaan ka soo noqonnay xagga xeebta xaj aan soo cumraan soo xidhannay waxaan abuu qataada ka ahayn wa kaana abuu qataada lam yuxrim asagu ma soo xidhin fara'aynaa xumura wax badan baan meel daaqahaya faxamala calayha abuu qataada weeraray facaqara minha wuxuu ka dhaawacay ama ka boqnogooyey ataanan dameer fanazalnaa waanu degnay faakalnaa min laxma hilibkeedina waxbaan ka quudannay faqulnaa waxaanu isla marka dambeenu cunnay kadib yaa shiki nugu dhashayo na'kulu laxma saydin ma ogaar hilibkeed baanu cunaynaa wanaxnu muxrimun baanu isnidhi innaba allo waan iskhilaafnay na kala xukun faxamalnaa maa baqiya min laxmiha hilibkeedi wixii ka dhimanaana waaka waa sidnaa faqaala wuxuu hi hal minkum axadu amara aw ashaara ilayhi bishay waa masale in la cadaysto wey hal minkum idinka mid yahay axadun aadame amarow amray oo yidhi faraska noo dil dameerta noo dil yidhi aw ashaara shaabigu u dhiibay sida yeel yidhi xagga ka mar wataa yidhi mleediin wuxuunku ishaaray qaalo waxay yidhi nabi allow maanan amrin wax xataa miidaarida umaanan geysanin qaal wuxuu hi fakuluu maa baqya min laxmiha israaciya wixii soo harayna waa idin xalaale hala dhammaysto وحدثناه محمد مثنى قال حدثنا محمد جعفر غندر قال حدثنا شعب الحجاج وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى العبسي عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي جميعا رقا وذا جركة وشعبئي شيبان عن عثمان ابن عبد الله موهب بهذا الإسناد بكوريين في رواية شيبان وحاكو جرة فقال رسول الله rasuulka ilahi wuxuu yidhi aminkum axadun amara an yaxmila calayha ma idinka mid yahay axad aan maray inuu weeraro oo u caydhsado dameerta an yaxmila calayha ow amase ashaara ilah ama u midaarayba u ishaaray tusay abuqataadon dhowroofe nin tusa ma leedihiin oo u suljaawiyey ma leedihiin maya wafii riwaayat shucba waxaa ku jira ashartum ma midaarteen ma farfiqdeen aw cantum ma kaalmayseen aw asadtum ama ma ugaadhsateen aw asadtum ma ugaadhsateen qaala shucba laa adri shucba alfaadu inta badan ku shekeeya laa adri garan maayo qaala inuu acantum inuu yidhi iyo aw asadtum inuu yidhi inuu asadtum nabigu yidhi inuu acantum baan kala garanayn riwaayad kala caddeeyey wax kaalmo ma u geysateen ma ishaarteen oo ma midaarteen idinku ma amarteen haddee shuqulba kuma lahdin wey culamadu marka waxay ku ijmaaceen marka in qofka muslimka ah ee muxrimka ama muctamir ha noqdo ama xaaji ha noqdo ugaadha laga xarimay inuusan ugaadhsan karin ka qayb qaadan karin u midaari karin ishaari karin lug hadduu ku yeesho haba yaraate farfiiqid baa allah ka dhigo suuljaawin baa allah ka dhigo war w fiiriba allah ka dhigo in markaa hilibka xaaraan uu kaa yahay dembilana aad tahay oo la mid tahay xagga dembiga nin ugaadh dilay oo ugaadhsaday waa asal diintu ay leedahay wix ilaahay kaa xarimo o dhan baa soo gelaya taana muran ma laha wix ilaahay kaa xarimo oo dhan lama ogolo inaad sinaba oga qayb qaadato dagaalaha sokeeyo u dhexeeya bulshooyinka soomaaliyeed ee muslimiinta inaba ha yaraatee haddaad wuxuun kaga qayb qaato boqol shilin boqol dolar tilmaan ammaan taageerid u qosnid u jixin dembiilaate ka qaatilu nafsin baata xagga dembiga nafs alqadiya wey dagaalka muslimiin iyo gaala u dhaxeeya haba yaraatee haddaad ka qayb qaadato ishaarid farfiiqid xog aad bixiso wuxuun muslim wax yeeli kara gaalla wax tari kara aad u geysato waxaad la mid tahay nin gaalada la saftay oo muslimiinta ku duulay sonagu ma dhihin muslim duulahay ninkii man jahaza haaziyan he faqad hazaa waman khalafa haaziyan fii ahli bikhayrin faqad hazaa nafs alqadiya iska ilaaliya bangi ribaa baad ka qayb qaatay naashnaashkiisa iyo xayaysiintiisa iyo meel uqabas kira u raadi dalaalka adoo ka baroo kareeyay inaad meel u soo karaysa waa xaaraan waxaad ka qaadato kalaabyada khamrada idabdarada baarlamaanka dawaaqidda wax walbuu rabbi kaa xarimay haddaad tira hala fiiriyo maxaa tahay daaquud baata iska ilaaliya hawshaa idiin dhuuman baasho soomaali beryahaantay badan raadin iyo xoogo dhaqaalo barataybay wax walba ilaa faasku madaxooda ku dhaco oo wixii la yidhaahday sidaas u caddaaday yeeli maayaan luuqluuq wareegaysi wuxuu yidhi ina cabdilla waa soomaali meeradeedii musuqmaasuq waa lagu yaqaana corruption diintiiba hataa corruptionka soo geliyeen wax walbantay ku dayeen iska ilaaliya sidaa uu nabigu yeelay weeye ishaare iyo meedaarid iyo icaana iyo ogolo culamadu maxay yidhahdeen biijmaac adoo dukaan gadanhayo iska fadhiya hadduu kuu yimaado nin dhala khamraa ah wata ou ku idhaahdo mukaatiga iga iibi ood ogtahay mukaata inuu rabo isku goosto khamrada iyo mukaatiga kama iibin kartid waa mukaatiga xalaasha aha kibisti rootigii roodhiga kama iibin kartid nin dhala khamra awad ah. ood ogtahay inuu ku cabbaayo beerti kuu baxday ee sisinta ahayd ama gelladii kuu go'day ama yaryaraydii kuu go'day ama digirtii baa layidhi kama iibin kartid nimaad og tahay ama aad malinayso inuu ka miirahayo khamro waxda ku xalaasha ah iska ilaaliya ruuxa muslimkaa wuxuu ku shaqaysanayaa biictiqaadihi gaalku asagu wuxuu aamsan isaga u taallaa aniga maxaa iga gala maana cabbaayo waa diintii hindida waan yurub tegay iyo galbeed qayb noo qayb ka mida bakistaaniyin hindi waxaan aragnay haysta baarar khamro ay leeyihin managaa cabbayna ku leeyihin hoteel khamruu ka shaqaynaya dukaan khamro lagu gado ka shaqaynaya sumaakit buu jooga khamrada iyo khansiirka lagu iibinayo yuugadaya anuu ma cunay xulba iyagaa cun maxay galay wuuna u qaaday hadda wuu ka iibansa waa kaashiyeer ama waaba xamaali ama waa isku ama waa maanajer waaba maamulaha guud ee moolka dhan weey diinta iska ilaaliya baakistaaniyiinta iyo hindida xunxun qaybta xun baan ka hadlaya e, qabiil dhan iyo dowlad dhan iyo ummad dhan dad wanaagsan lagama waayahayee xeeladaysiga yuhuudeed iska ilaaliya fatastaxilu maxaarim allahi biadna alxiyal xadiidkii waad garanaysaa yahuud maxaa lagu yaqaanaa wuxuu rabbi ka xarimay wax ku bannaysan xeelad yar qiil bay u raadsani qiil bay u raadsan qiilashi baadda idinku batay wadaadda idiin fatwoon hayo baasha bashuuqa hayana oo iska fuudahaya ribadii iyo xaaraantana way joogaan baa layidhi xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan addaarimi abu maxamed saaxib sunan waad garanaysaan abarna yaxya bn xasaan albasri xadana mucaawiya bn salaam aljumxi akhbarna yaxya yaxya bn kaiir aطaa'i wayahade akhbarni haddaad soo marayseeni akhbarna cabdullahi bn abi qataad ana abaahu akhbarah wuxuu u sheegay anahu hazaa maca rasuulilah rasuulka inuu la duulay ghaswat alxudaybiya duulaankii xudaybiyo qaal wuxuu ihi faahalluu bicumratin cumray saxaabadu soo xidheen hayri aniga mooye qaala fastatu waxaan ugaadhsaday ximaara waxshi nabarfuru baan ugaadhsaday fa acamtu asxaabi baan quudiyey oon raashin ka dharjiyey wahum muxrimuun ayagoo muxrimiin oo muctamiriin <clears throat> uma aataytu rasuul allah rasuulki ilaahay baan u imid faanba'tu waxaan u sheegay ana cindana agtaayada inuu yaallo min laxmihi faadilatan hadhaa waxbaa soo hadhay ay baaqiya faqala wuxuu uhi kuluuhu wahum muxrimuun nabig wuxuu uhi cuna iyagoo muxrimiin ah xadaana axmed bn cabdidabi qaala xadaana fuday bnu sulaymaan anumayri xadaana abu xaatim cafwan abu xaazimin salama ibnu dinaar can cabdilah bn abi qataada can abihi abi abu qataada weeye qaal cafwan anahum kharajuu maca rasuuli illaahi rasuulka inay la baxeen bay yuu sheegay wahum muxrimuun iyagoo xarmaday cumro xidhay sanadka toddobaad hijrada wa abu isagu ma xidhanin hayra muxrimin baa imada laguu soo celaaliyey muxilun aan xaj xidhanin wey oo xalaal ah wasaaq alxadiia xadiidkii buu kaxiyey abu xaasim ila asaga hadda mutaabici wa fiihi xadiidkiisi waxaa ku jiray faqaala wuxuu ihi suubanuhu hal macakum minhu shay dameerfargu hilibkiisi wax ma ka wadaan qaaluu waxay dhaheen macanaa rijluhu naba allow jeenigiisii baan wadnaa garabkii jeenigii waan wadnaa dameerfargu inta kale waan cunnay qaala wuxu uhi faakhadaa rasuul اllahi faakalahaa rasuulka ilaahi baa qaaday waxbuu ka cunay saxaabadana waa siiyey waxadaanaahu waxaa kaloo laga qaata xadiidka ku jira macno fiicanoo qofkaad saaxiibada tihiin ama aad hilib wadaagga leedihiin ama ad cunka leedihiin su-aasha noocan oo kale ah waa gobannime ceeb ma aha warnakeenashaas waa ibnishaha naga bixiside waa nima wax cuntanoo saaxiibka walaalkaa ood lilaahi tihiin culays ma nabig wax ka keena ma haysaan keena nabignu bini wax ma weydiisan tan ma ah waa tadiib waa gobanimo wa min akhlaaqi almuslimiin alfaadila wey ayib xanjuu watay baad iska qaadato qayb ka qaadani wax yaroo walahu akhdu maa yaclamu ridaahu minhaajka oo innaga ku maray waxaad ogtahay walaalkaa inuu ku qalbisan yahay waad iska qaadan kartaa slku waa kayna soo maray fii kitaabi almufrad fii adab mufrad lbukhaari abi cabdilah an ismaaciil bukhaari in salafku xataa dherye u karay qayb kale iska qaadan jireen qadaad karsanaysa raashin baa kuu karahaya dariskii baa marto u iman martidii wax u waayhayaan waa la soo wareegi wixii kuu karahaya la qaadanba digsi baa lagu rogan ama baaf baa lagu rogan ama saxan martidii baa la siin reerkii qadada kasta hadhow soo bixi digsioo la qaat yaa qaaday annagaan qaadanno u baahno marti baan siisanay khayr allah idin siiyo waa loo ducayn weliba si fiican baad yeesheen abulfatx ilmuusili waa inagii soo maray nin saaxiibkiia baa soo maray gurigiisa soo maray asagoo ka maqanoo safar ku maqan saaxiibkii ma joogaa maya awey meel heblu jiraa wuxuu idhi intaad furtaan sanduuqiisa bal wax lacaga ina ugu jirto waxaa lay qandii yarbaa xoogow dahaba ugu jiraa meeqo wey waa boqol dinaar labaatan iyaga soo bixiya isiiya markuu soo noqdana nin noocana noocaasaa noo yimid oo qaatay ku dhahabu iska tegay bil kadib buu wadaadka yimid guriga waxaa la lacagtii dahabkayd labaatan dinaar baa maqan wadaad baa maalna weerarayoo naga qaatay tilmaama way tilmaameen waa walaalkay waa nimay waa saaxiiba yihiin addoontiiba wuxuu ku run sheegayso oo ninkii hebela ah uu noqdood siisay maalinkaa lacagta adoon dhibin xor liwajhi alkariim xor baata waanku xoreeyey buu haddaad intaa yeeshay adoon dhibin aad siisay dadku sidaasay ahaan jireen laakiin idinku hadda waxaa weeye e hebel muu shaqaysto muu tabcado waa la tabcadaa ma shaqaysta weeye saa buu jeebka dadka u laacahaya anguruxumo meel bay fadhidaa xadana abubakr bn abi shaybata qaal xadana abulaxwas cafan salaam sulaim xanafi waxadana qutayb bn saciid wa isxaaq ibn raahuya can jariir bn cabdilxamiid adabi kilaahuma abulaxwas iyo iyo wadaadka jariira can cabdilcaziiz bn rufayc alasadi can cabdillahi bn abi qataada qaal kaana abu qataada fi nafarin kaana abu qataada fi riwaaya markaad wa warinaysa inaad aabbaha magaciisa oo qayaxan ku sheegto ama kunyadiisa ku sheegto waalidka dhib ma laha way kala duwan tahay cinda ducaa ayaa iyadu caaqnimo ah marka aad u yeedhayso inaad maga qayaxan la soo istaagto waa caaqnimo iyo dabdaro fii nafarin muxrimiin abuu qataada wuxuu ku jiray koox soo xarmatay cumro wa abuu qataadana muxilun aabbahaynaa asagoo xalaal baahay ma soo xidhanin cumro waqtasa xadiia xadiidkiibuu ka qisoodoo kaxeeyey yaa kaxaynaya cabdاlaiiz cabdاlaiiz bn rufayc asaga il mutaabica hadda wa fiihi waxaa ku jiray xadiidkiisa qaala wuxuu ihi hal ashaara ilayhi insaanu minkum nabigu wuxuu yidhi markuu abuqataada weeraraya dabarfarowga hal ashaara ilayhi ma u miidaaray insaanu aadamo minku idin ka mido miyaa ishaaray wax tilmaana miyaad bixiseen aw amarahu bishay amase waxbaad farteen saa yeel waranka qaada ma tidhaahdeen jeedalka qaada ma dhahdeen war faraskaa kuu ficlan faraska ku bood dhahdeen maya ma amarteen maya qaaluu laa yaa rasuul qaala fakuluu cuna markaa waa idiin bannaan yahay xadaanii zuhayr ibnu xarbin abu khayamata الnasaai qaala xadaana yaxya bnu saciid alqaطaan can ibni jurayjin cabdilmalik bni jurayj abdimlk بn abdاlcaزiiز أhbarnii mxamed mnkdir can mucaadi bn cabdالرaحmaan bn cuثmaan الtaymi can abihi aabihi cabdiرaحmaan bn cuثmaan waa saxaabi cabdiرaحmaan bn cuثmaan waa saxaabi sida raajixa qaala wuxuu ihi saxaabigaas kunaa maca طalxa waana adeerkii cabdiraحmaan bn cuثmaan الtaymi cabdiraحmaan bn cuثmaan ibn cubaydilaahi wey cuثmaan ibn cubaydilaahi iyo dalxa ibnu cubaydilah baa walaalo ah marka wiilka cabdiraxmaan ee saxaabigaa adeer baa loo yahay ninka mucaad ahna ee aabbihii wax ka waranhayana awow baa loogu aadanya waa awow adeer wey aabbaha adeerkii muxuu ku yahay awow un weyaad kunaa maca alxa alxaanu la socon nim cubaydilaah wa naxnu xurumun annagoo muxrimiina xurum waa jamcu xaraam inaga soo mar annagoo soo xarmanay fa dalxoo muxrim ah oo xaaji ah waxaa loo soo hadiyey ayrun shimbir digag baa loo keenay ama degiran baa loo keenay maalan wa dalxatu raaqidun dalxana markaa wuu jiifaa isagoo jiifaa loo keenay fa mina waxaa naga mid aha man akala dadkii muxrimiinta ahaa shimbirta hadiyada ahayd waxbaan ka cunnay wa mina man tawaraca nin xalaal mirto is-ilaayina waa naga mid ah man tawaqafa atawarucu waa alinkifaafu can shay bitaradudin waa sheega ka joogsato laba bogleynku ku soo kordhay darteed ma xalaalba ma xaaraamba waad hubi weyday dhinacu maadan ridin waad iskaga joogsatay ilahay kuu caddaanayso waa war fiican walaa taqfu maa laysa laka bicilmu wey tawarac falama istayqada alxa alxa markuu toosay wafaqa man akalah wafaqa wuxuu saxay oo u timbareeyey oo u feermeeyey man akalahu ciddii cuntay baa saxan buuri min atawfiiq wafaqa ay sadada wasawaba man akalahu wey waxaa saxan buu yidhi oo xaqa asiibay oo waafaqay oo ku habsaday ninka cunay maxaa yeelay nebi maxamed baa loo soo hadiyen jiray asagoo muxrim woonu cuni jiray wafaqa baa ii dhigan hadda bacdu nusakna waafaqa oo min almuwaafaqati ah waafaqa min almuwaafaqa qaala wuxuu ihi saxaabigii dalx ahaa akalnaahu maca rasuulilah hilib ugaadheed nabi maxamedoo muxrima ayaan la cuni jiray daara qudni raxmat ullahi taala kitabka tatabuc raqamka toddobaatan iyo sagaalaad wuxuu ku sheegay xadiidkan in laisku maandhaafay ibnu munkadir ibnu munkadir baa laisku maandhaafay buuri ikhtilifa calaa muxamed ibnu munkadir ismaandhaafkuna waxaa weeye ruwaadda qaarkood baa mucaad meesha ka saaraya oo mucaad aan sheegaynin maxamed munkadir can cabdiraxmaan bni cumaan can abi cafwan can alxata ka dhigahaya qaybna way goynayaan oo qaybna way cafwan way ibhaaminayaan waa laisku maandhaafay munkadir can shaykhin lahu can alxa munkadir can mucaadin can abiihi intuba waa la wariyey markaasuu wuxuu yidhi markuu intaas sheegay oo yidhi muslim baa wariya xadiidka noocaasa tatabac wax cilaa ma sheegin wuxuu yidhi waqad katabnaa cilalahu ciladiisa waan meel baan ku qorray oon ku dhignay buui wuxuu ujeedaa kitaabkiisa weyne cilalka mujalladka afraad buu kaga hadlay suuwad wuxuu ku gebagabeeyey duruqda xadiidka waxaa u xoog badan u saxiixsan ariiqan ibnu jurayj so wuxuu muslim sameeye maahaad wuxuu soo wado wuxuu ku gebagabeeyey wasawaabu xadiid ibnu jurayjin wa huwa xafida isnaadahu buuri xadiidka ibnu jurayj baa sax ah ibnu jurayj muxuu yidhi can maxamed munkadir can mucaadin can abiihi can طalxa bni cubaydillaah waa ariiqa ugu fiicanee sawaab wixii kalena waa khata buuri marka haddii sidaa ay tahay maxaad muslim ka rabtay tatabuca maxaad u tiri muslim baa wariyey xadiid cilla ay ku jirto mujarad اlاkhtilaaf yaa daara qudnagtiisa cilla ka ah taa ogaada mujarad اlاkhtilaaf wuxuu arkaa cillo cillo muxuu ka wadaa muslim waxaad soo saari kartay xadiidkan xadiid ka saxiixsan lannu naqdiga daara qudni boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa weeye waa khilaaf baynahu wa bayna الشhaykhayn fi اlaصaxi wالصaxiix في الأرجح والراجح ما أها في الصحيح والضعيف iyo في الراجح والمرجوح ma aha wuxuu u jeedaa ariiqan laisku khilaafay waxaad dooran karta inaad keento ariiq aan khilaaf ka jirin raajixba ha noqdo ariiqu bnu jurayjin can ibni munkadirin can mucaad bni cabdiraxmaan can abiihi cabdiramaan bn cumaan can alxaba ha noqdo sida raajixa laakiin marba haddii muran meesha yimid ogowgay waa laga xoog badan yahay saasuu ku leehay warka miyaad fahamtay intaa way naqdiga daarul boqolkiiba sagaashan dadkaan wa fahansan waxay u qaataan inuu ujeedo waa aciif waa daciif ma aha saa kama wado isagaa ku yidhi ciladiisa waan sheegnay buur xageed ku sheegtay cilalka cilalkii tag wuu jamciye duro wuxuu yidhi waxaa u saxiisan dariiqan ibnu jurayj wuxuu ka wadaa waa saxiix dariiqu laakiin waxaa ka saxiixsan had iyo goor ninkaan laisku khilaafin macnahaasuu ka wadaa intaan buu ujeedaa saa u fahma marka insha allahu tacaala xadiidkan marka uruay waxaa ku jira oo baabku uu asal u yahay wixii macsiyaa ilaahay kaa xarimay gebi ahaanba sinabaha kaga qayb qaadanin ishaaro taageerid ujixin u qoslid wadwadid xayaysin inaba agmarin haddii kale dembiilaad noqonaysa kii sameeyey baad la dembi tahay xagga imiga waxaa kaloo ku jira hilibka ugaadhe inuu kuu bannaan yahay haddaad muxrim tahay haddaad ugaadna ugaadhsanin ama aan laguu soo ugaadhin darta waxaa kaloo ku jira walaalkaada saaxiibka aad tihiin wax badan oo la cuni karto inaad dadka kale ajnabiga ah ama aan ka dhexayn aadaan la cunaynin waxaa kaloo ku jira faraska adiga mar loo naxariiso waa siga soo yidhi saxaabigu marna waan cidhbinay waa kicinayey marna waa u tartiibinayey waxaa kaloo ku jira saxaabadu inay bani aadamku kale yihiinoo fawjasa fii nafsihi khiifata muusa way cabsadeen maxayna yidhahdeen gaarta milatari bay isticmaaleen marka hadday cabsi timaado waxay dhaheen ciidankii badnaa hana sugo si aan marka dhexdana loogu gelin waxaa kaloo ku jiray haddii la iskhilaafo masaa'ilka in loo laabto marjiciyo in la hela ay qasab tahay marjiciyay noqoto marka laismaan dhaafay rasuulka ilahi sal l slam oo ilaahay u waxyoonaya buu noqday waxaa kaloo ku jira in nabi maxamed oo nool oo kula jooga masaa'ilka qaarkood saxaabintu ay ku ijtihaadaan ijtihaadkood ay ku dhaqmi jireen waana masalo usuuliyo uma bannaan tahay alijtihaad fii zamani arasuul wa fii xadratihi wاlqurbi minhu ma bannaan tahay calaa khilaafin araajicu waa siduu xadiidku tusay weeye inay bannaan tahay waxaase ka fiican in nabiga lala sugo nin biyo heli kara ma gebagabaysto asagay u bannaanta mararka qaarkood biyuhu u muuqda inuu gebagabaysan karo licilatin licilatin taa waa ogtin bay ila tahay maku daraad mise istaagaa halkaasuu inoo joogay cashirku insha allahu tacaala